بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل المجد والدين وبعد باب البدل waxaynu maraynaa in sha allahu tacaala casharkeenna baabka bedelka ah ee safxada shan boqol iyo lixdan baabulbedel magacani ama baabkani dhowr magac ayuu leeyahay basriyiintu waxay u yaqaaniin baabkan bedel bay u yaqaaniin oo baabulbedel bay yidhaahdeen nimanka kuufiyiinta la yidhaah ee magaalada kuufa degaana baabu tarjama bay yidhaahdiin oo baabkan tarjamo ayay u yaqaaniin qaarkoodna baabu tabyiin bay yidhaahdiin oo tabyiin iyo caddayn ayay u yaqaaniin qaarkoodna baabu takriir bay yidhaahdiin oo takriir iyo wax lagu celceliyey inuu yahay ayay u yaqaaniin waxaa haddaba mashhuuro oo inta badan kutubta inoogu qoran baabka in baabulbedel loo yaqaan bedel luqa ahaan bedelka waxaa lagu macneeyaa alciwad waa shay aad qaadatay waxa bediilka ka ah ayaa la yidhaha ama bedelka ka ah ayaa bedel la odhanayaa alciwad baa la yidhaahdaa luqada weeye af carabiga qur'aanka iyo axaadiista iyo luqadda carabiga waxyaabaha gabayaaga ciwad buu dhex dhacaa rabbigeen baa aayad ku yidhi casaa rabbunaa an yubdilanaa khayra minhaa casaa rabbunaa rabbigayo wuxuu xaqiiqo ku yahay ama uu mudan yahay an yubdilanaa inuu naga bedel siiyo khayran minhaa mid ka khayr badan ereyga an yubdilanaa waa an yucawida tacwiid iyo ciwad siin weeyi kolkaa ciwadkii weeye an yubdilanaada am yudbilanaasi marka isilaaxa la joogo ama besri qofku ha ahaado ama kuufi ha ahaadee isilaaxa marka la marayana tacriifkiisu waa ka halkan inoogu qoran huwa bedelku ataabicu waa taabic almaqsuudu loola qasdo bilxukmi xukunka bilaa waasidatin waasida la-aantii ayaa loola qasdayaa faqad almaqsuudu bilxukmi faqad bilaa waasidatin waxay haddaba culimmadu yidhaahdeen waa fasal iyo jinsi ayuu asalba tacriifku ka koobnaadaa markaan doonayno inaynu inaynu tacriif iyo tilmaan sharaxno tilmaantu jinsi iyo fasal bay ka koobnaani jinsiga waxaa looga bartay ama asalkiisu uu yahay ashumuul waa inuu waxyaabo badan ay soo galaan jinsiga fasalkana waxa caadadiisu ay tahay ama looga bartay alikhraaj waa inuu waxyaabo badan inaga saaro wixii fasalihi haddaba markaynu nidhaahno ataabic waa taabic taabicu waa raace oo wuxuu raacayaa mid ka horeeya wuxuu ku raacayaana icraabka weeyaan ataabic markaynu nidha raace ereyga ataabicihi waa jinsi wixii ereygaasi uu inaga saaro kharaja bihi lama yidhaha af carabige kharaja canhu baa la yidhaahdaa ereyganaa saaray lama jinsigu waxba ma saaro ereygana saaray lama yidhaahde uu ka baxsanaa baa la yidhahdaa maba soo gelayn markiisa horeba haddaba ataabic markaan idhaha waxaa baxay waxaan taabic baa baxay waxaan taabic sida faacilka oo kale dee taabic ma aha sida oo icraabka taabic kuma aha ilan waa taabic fi licraab eh taabic icraabka kuma aha faacilku oo ficilka taabicu ma aha waxaa baxay sida khabarka oo kale oo mubtadaha taabicuma aha waxaa inaga baxay sida mubtadaha oo kale oo ibtidaha taabicu ma aha adigu taabic markaan idhaa waxa inaga baxay wax alla waxa aan taabica ahayn oo dhan baa halkaa inaga baxay haddaba ereygaa ereygani taabicihi ma saarin waxyaabaha iyagaa iskood iskaga baxay kharaja bihi iyo kharaja canhu baa kala jirta waa kharaja canhu baa la yidhaaye kharaja bihi lama yidhaah taabica jinsiga ilan ataabic waa jinsiye caadadiisu waxa weeye sida looga bartay ashumuul haddaba ereyga ataabica waxaa soo hoosgelaya tawaabicdii shanta ahayd ha ahaada cadfulbayaan ha ahaada cadfunasaq ha ahaado bedel ha ahaada tawkiid ha ahaada nacti shantaasiba taabic baa laisku yidhaahdaayo ataabic markaynu nidhaah way soo gelayaan huwa bedelku ataabicu waa taabic nactigiibaa xataa soo gelayo taabica almaqsuudu bilxukmi xukunkaa isaga loola qasdaa ereyga almaqsuudu bilxukmi ah almaqsuudu bilxukmi waa fasal baa loo yaqaanaa fasal fasalku waxa weeye xagga nimanka falsafadda loo nimanka falsafadda ama asxaabu lmanaadiqa siday fasalka u yaqaaniin waa shayga qeydka ah ee wax inaga reebaya ama wax inaga saaraya jinsiguna waa shayga wax guud kuu soo haddaba almaqsuudu bilxukmi waa fasal waxaynu nidhi taabicaa bedelkiihi almaqsuudu bilxukmi xukunka meesha yaalla ee ficilka a ah mid loola qasdayo ha ahaado isaga ayaa xukunka loola qasdaa xukunku waa ficilka iyo dhacdada iyo xadadka weeyi dhacdada meesha taalla ayaa xukun la leeyahay xukunkaa iyo ficilkaa isagaa loola qasdayaa ama ficilku ha ahaado mid manfiya oo la anfinayo ama ficilku ha ahaada mid musbada oo la ogol yahay labada midkuu dooni ha noqdo manfi iyo musbat inagu uma kala qaadayno waa almaqsuudu mid loola qasdayo bilxukmi xukunka mid loola qasdayo weeyi almaqsuudu bilxukmi waxaa loola qasdayaa xukunkii ayaynu nidhi oo xukun baa loola qasdayaa haddaba markaynu nidhaahno almaqsuudu bilxukmi markaynu nidaa ereyga almaqsuudu bilxukmi ah waxaa inaga baxay nactigii kale markaan idhaa jaaa muxamedun alcaaqilu imaatinka caaqilka loolama qasdayo imaatinka muxamedkaa ah loola qasdayaa caaqilkan sifadii ihina waa mukmiloo ka horay dhammaystiraysaa waa mukmil ka hore dhammaystiraya wey almaqsuudu bilxukmi nactigii oo dhan baa inaga baxay waayo nactigu maqsuudu bilxukmi ma aha laakiin waa mukmilo kii maqsuudu bilxukmiga ahaa buu inoo dhammaystiraya nactigii wuxuu ku baxay almaqsuudu bilxukmi waa ko waxaa kaloo inaga baxay culimo oo ereyga almaqsuudu bilxukmi ah waxaa inagaga baxay tawkiidkii markaan idhaa jaaa muxamedu nafsuhu markaan idhaa hadda ereygaa nafsuhi taabic way tahay laakiin maqsuudu bilxukmi ma aha oo imaatinka nafsuhuda loolama qasdayo keliyahe imaatinka waxaa leh muxamedka jaaa muxamedu nafsuhu nafsuhudani waxay dhammaystiraysaa ka maqsuudun bilxukmiga ee muxamedka ah muxamedkunbay dhammaystiraysaa waxaa kaloo culima inaga baxay oo almaqsuudu bilxukmi markaynu nidhaahno inagaga baxay cadfulbayaankii jaaa muxamedun akhuuka markaan idhaa ereygaa akhuuka ihi ma aha ka imaatinka isagu samaynaye isaga loola qasdayo oo keliya waxa weeye ka imaatinka loola qasdayaa muxamedka hore ee xukunka iska lihi akhuukadan cadfulbayaanka ihina mukmil weeyaano xukunkii meesha yaalay bay sii dha kii maqsuudun bilxukmiga ahaa ayay sii waadixinaysaa ama aynoo dhammaystiraysaa waaynu nidhi huwa hadaba bedelku ataabicu waa mid raaca ka ka horeeyo icraabka ku raaca almaqsuudu oo loola qasdo bilxukmi xukunka loola qasdo isaga ayaa xukunka loola qasdayaa oo maqsuudu bilxukmi ah faqad bay halkaa culimada qaarkood geliyeen faqad almaqsuudu bilxukmi faqad markaynu faqad nidhaahno keligii baa loola qasdaa markaynu nidhaahna waxa inaga baxay cadafkii macduufkii baa inaga baxay oo haddaan idhaha jaa muxamedun wa caliyun ahway macduufku jaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaa ahway macduufka jaaa muxamedun wa caliyun jaaa muxamedun wa caliyun yaa macduufa cali yaa macduufu calayhiya muxamed haddaba waxaad ogaataa jaaada markaan labadaa siiyo labada kii mid kastaaba kelidii waa maqsuudun bilxukmi jaaa muxamedun maxamed wuu yimid weeyo imaatinkan maxamed baa iskale wa caliyun markaan idhaana cali wuu yimid weeyaanoo imaatinkan kalena cali baa iskale kolka baabka cadafka ah macduufkuna waa maqsuudun bilxukmi macduufu calayhiguna waa maqsuudun bilxukmi haddaba haddii lagu yidhaa ka taabicihi waa inuu maqsuudu bilxukmi faqad keligii waa in xukunka loola qasdayo cadafkiibaa inaga baxay oo cadafka dee jaaa muxamedun wacali cali uuni imaatinkamale hee muxamedna wuu leeyahay calina wuu leeyahay bay ka dhigan tahay maqsuudun bilxukmi faqad ma aha cadafku ilaa waxaa halkaa laakiin soo gelaya cadafka waxaa la yidhaahdaa ereyga bal ah wax layskugu cadfo oo welibana bacda alihbaat ah isaga kaasi maqsuud bixukmi faqad weeyi oo maala haddaan idhaa haddaan idhaa jaaa muxamedun bal caliyun bal ereygaa macneeya jaaa hadda madaahibku fuqahadu way isku qabteen ereygaa jaaa muxamedun bal caliyun markaan idhaa hadalku waxa weeye jaaa muxamedun muxamed baa yimid imaatinka yaa la siiyey muxamed baa la siiyey waxaan haddana idhi bal caliyun maxamed ma imane cali baa kolka imaatinkii hadda yaa yeeshay jaaa muxamedun bal caliyun yaa yeeshay cali macduufka bal layskugu cadfo ee bashaasi bacda alihbaatka dhacda kaas uunbaa isagu meeshanaan inaga baxaynin macduufaadka kaloo dhani waxay inagaga baxeen faqad laakiin isagu waa almaqsuudu bilxukmi faqad weeyi bal hadduu daba dhaco jaaa muxamedun bal caliyun weli inagama bixin kaasi bilaa waasitati markaan idhaa waa in xukunka isaga keligii loola qasdayo bilaa waasitatin waasida la-aanteedna waa inuu yahay ereygaa bilaa waasitatinha bilaa waasitatin waasida la-aanteed waa inuu yahay xukunka qodobkaa odhanaya bilaa waasitatin wuxuu inaga saaray kaasi bilaa wasidatin taasi waxay inaga saartay macduufka ba layskugu cadfo bashu markay bacdalibaat tahay oo xukunka waa loola qasdayaa keligii laakiin bilaa waasitatin maahe waa biwaasitati bal bal waasitaynteeda iyo bal inay soo kala dhex gashay oo ereyga bal a la adeegsaday ama la isticmaalay ayaa keenay in kelidii xukunka loola qasto waxaan u malaynayaa tacriifkaasi waadix inuu yahay huwa bedelku ataabicu waa raace ka ka horeeya raacaya oo icraabka ku raacaya almaqsuudu waa loola qastayaa bilxukmi xukunkaa loola qastay ihbaat iyo nafyi kuu dooni ha noqdo faqad kelidii ayaa xukunka loola qasdi bilaa waasitatin waasida la'aanteed waasidana ma jirto wa idaa ubdila marka la bedelo ismun ismi marka la bedelo min ismin ismi kale laga bedelo haddaba marka tacriifkii aynu culima ka baxnay wuxuu doonayaa bedelka halka uu gelayo inuu inagala hadlo horta bedelku halkeebuu galaa waa su-aashaa waxaad ogaataa xarafka inuuna gelin laba xaraf oo la kala bedelayo af carabiga ka soo heli mayno xaraf iyo ismina ma galo oo xaraf iyo ismi la kala bedelayo kasoo heli mayno xaraf iyo ficilna ma galo oo xaraf iyo ficil la kala bedelayaana ma jiraan saddexda arrimoodeen jirin waa maxay baynu nidhi waxaynu nidhi kow horta laba xaraf lama kala bedelo laba waxaynu nidhi xaraf iyo ismi lama kala bedelo saddex waxaynu nidhi xaraf iyo ficil lama kala bedelo si guud markaad bedelka u qiimaynayso beddelku wuxuu dhex dhacaa oo keliya bayna alasmaai walafcaal asmaadana keligeed baa la kala bedelaa oo ismi ismi laga bedelayo ayaynu arki afcaashana keligeed baa la kala bedelaa oo ficil ficil laga bedelayo ayaynu arki halkaa ismigana wuu galaayo ismi ismi laga bedelayo waynu arkaynaa ficilkana wuu galaayo ficil ficil laga bedelayo waynu arkaynaa wa idaa ubdila marka la bedelo ficil iyo ismi lama kala bedelo iyaga laftooda waidaa ubdila marka la bedelo ismun ismi marka la bedelo min ismin ismi kale marka laga bedelo ismi baa ismi laga bedelayaa ow ficlun ama ficil baa la bedelayaa min ficilin ficil kale ayaa laga bedelayaa ama ficil baa ficil laga bedelayaa tabicahu wuu raaci fii jamiici icraabihi icraabkiisa oo dhan buu ku raaci icraabka oo dhan ayuu ku raacaya fii jamiici icraabihi wuxuu inoo yidhi uu jasmaha uga saari waayey ilayn nactiga wuxuu inoo odhan jiray saddex icraabood buu ku raacay rafcihii iyo nasbihii iyo jerka buu inoo odhan jiray jasmaha waxaa looga tegi jiray nactigu ficilka ma galo cadfulbayaanku ficilka ma galo laakiin bedelkani maadaamuu ficilka gelayo waa fii jamiici icraab haddii ka hore ee laga bedelaye wax laga bedelayaa uu marfuuc yahay ka dambe marfuuc buu noqon hadduu ka hore mansuub yahay ka dambena mansuub buu noqon hadduu ka hore majruur yahay ka dambena majruur buu noqon hadduu ka hore majzuum yahay ka dambena majzuum buu noqon wahaakada dhammaan way isku waafaqayaan bedelku haddaba imise qaybood weeyaan talow bedelka lix qaybood ayaynu ku soo dhiganay kitaabka ruuxulicraabka lix qaybood oo bedelku inoogu qaybsamayaynu ku soo dhigannay laakiin hadda waxaynu halkan ku arkaynaa sheekhu waa afar buu ino odhanayaa saddex bedel unbaa kitaabka qur-aankaa dhex dhaca iyo xadiidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo ragga bulaqada ee ilaahay balaaqada baray hadalkooga saddex bedel unbaa laga helaa bedelka la yidhaha bedelu kullin min kullin oo ragga qaarkood ay yidhaahdeen war naga daaya kulliga oo bedelu eh, bedelu shayin min shayin dhaha qaar waxay yidhahdeen waa bedelu kullin min kullin qaarna waxay yidhahdeen waa bedelu shayin min shayin qaarna waxay yidhahdeen waa bedelulmutaabiq saddexda magacba waa shay qura ayaa looga jeedaa erey bixintiisa ayaa la ysku qabtay bedelkaa bedelulmudaabiqa loo yaqaan bedelulmudaabiqa kaasaa ugu wanaagsanaaday magacaa bedelulmudaabiqa ah maxamed ibnu maalik baana kitaabkiisa alfiyada ah kaga hadlay bedelkaa haddaba bedelulmudaabiqa la odhanayo oo ka loo yaqaana a ah bedelu kullin min kullin ama bedelu shayin min shayin kow qur-aanka u dhex dhacaa waxaana weeyi bedelka iyo ka laga bedelayaaba shay qura markay isla yihiin waa isku wax qura uun waa adiga oo laba magac leh oo labadaada magac la kala bedelayo inta magac la sheego ayaa inta la sheegay kadib lays odhanayaa war magacan malaha ninkani caanku ma ahee kan kaluu kaga caansan yahay kii aad caanka ku ahayd unbaa laga dambaysiinayo oo laguu sheegi waa bedelu kullin min kullin qur-aanka uu dhex dhacaa bedelka labaad ee qur-aanka iyo xadiidka iyo bulaqada hadalkoogaba laga helayaa waa bedelu bacdin min kullin bedelu bacdin min kullin waxa weeye in shay kulli a la sheego oo laga dembaysiiyo haddana bacdi iyo qayb yar bedelka saddexaad ee dhexdhacayo qur'aanka iyo xadiidkaba waa bedelka bedelulishtimaalka la yidhaah bedelulishtimaalku waa laba shay oo isku tacalluqa laba shay oo isku tacalluqa oo la kala bedelo ayaa la yidhaahdaa bedelulishtimaal saddexdaa bedel ayaa qur'aanka iyo xadiidka iyo ragga bulaqada laba hadalkooga laga soo heli waxaa jira bedel afraad oo la yidhaahdo bedelulmubaayin ama bedelulidraab qur-aanka ma dhex dhaco xadiidkana laga heli maayo bedel shanaad ayaa jira oo la yidhaahdo bedelu nisyaan bedel lixaad ayaa jira oo la yidhaahdo bedelulkalad saddexdaa bedel ee dambe qur'aanka iyo xadiiska toona laga heli maayo waa bedelulmubaayinka ama bedelul bedelulidraabka kii bedelulidraab la odhan jiray iyo ka bedelulkhalad la odhanayo iyo ka nisyaan la odhanayo kolkaa bedelulmubaayin waa magaca guud buu sheekheenu ka dhigay bedelkaa bedelulmubaayinka uu u bixiyey ayaa keligii saddex u qaybsamaa oo bedelul bedelulkhaladka iyo bedelul nisyaanka iyo bedelul bedelulidraabkuba ay soo hoos gelayaan waxaa bedelulmubaayinku saddexdiisan qaybood hal tusaaluun weeyaan eeg hadda haddaan mar dhoweyd gaadhi laangurusana aan soo raaco oo masaafadii masaajidka intaan ku soo socday akala badh uu gaadhigaa laangurusanka soo qaado oo haddana aan soo raaco gaadhi shaambo xayraana aan soo raaco intii dambe oo kaasina uu masaajidka i keeno laba gaadhi baan usoo raacay meeshan gaadhi wuxuu ahaa gaadhi laagurusana gaadhina wuxuu ahaa gaadhi shaamboxayraana soo laba gaadhi maan soo raacin waxaan damcay inaan idiin sheego gaadhigaan soo raacayey waa inaan horraysiiyo gaadhiga ka liita ka qiimaha badan ma horraysiinayo waxaan damcay inaan idiin sheego inaan shaamboxayraan soo raacay markaasaan idin idhi war waxaan soo raacay casarka waan habsaamay sow maaha shaambo xayraan baan soo raacay baan idhi markaan halkaa marayuun baan idhi oo maxaad shaambo xayraan ka sheegi maad sheegtid kii ka qiimaha badnaa eed soo raacday laagurusan baan soo raacay baan idhi labadan had waxaa la kala bedelayaa laagurusanka iyo iyo shaambo xayraanka haddaba bedelkaa bedelulmubaayin baa la yidhaahdaa mubaayinna waa labada shay ee la kala bedelayo ayaa kala duwan oon waxba iskaga dan waa laba gaadhi oo kala madax bannaan hadaba labadaa gaadhi haddaan labadaba run sheegayo midba qayban soo raacay bedelkaa bedelmubayinka idraab buu noqon idraab ka qiimaha xunbaa ka xun la horreysiiyaa haddii labadaba aan soo raacay muxuu noqonayaa muxuu noqonaya labadaba haddaan soo raacay bedelulidraab buu noqon idraab waxaan damcay inaan idin idhaa shamboxayraan baan soo raacay waxaanan ka dambaysiiyey inaan idin idhahdo ilaa gurisan baan soo raacay waa runoo labadaba waan soo raacay bedelkaasi waa bedelulidraab bedel waxaa jira isla tusaalaha uun markaan ku idhaahdo waxaan soo raacay shaambo xayraan laangurusan baan soo raacay haddaanan shaambo xayraan sooba raacin oo laangurusan qura unan soo raaco eegada oon haddana sidaa ku hadlo oo khaladkuna xagga sabqulisaan uu yahay sabqulisaan sabqulisaanku waxa weeye waxaan damcay inaan idin idhaa laangurusan baan soo raacay halkaan kaa odhan lahaa laangurusan baan soo raacay ayuu anoo doonaya inaan idhaa laangurusan ayuu carabku iga boobay shaambo xayraan markaan shaambuxayraankii ku hadlay baan ogaaday inaan khaldamay waan isasaxay oo laagurusan unbaan ka dambaysiiyey bedelkaasi waa bedelulmubaayin oo labadan la kala bedelay shaqo iskuma leh haddana labadoodaba ma soo wada raacina ka dambuun baan soo raacay khaladkuna wuxuu ka yimid xagga carabka waa bedelulkhalad markaa bedelulkhalad khalad buu u dhacay carabkaa khaldamay haddaba labadaa tusaale markaan ku hadlo een idhaahdo shaambuxayraan baan soo raacay laangurusan baan soo raacay ee xaqiiqadana laangurusan una soo raaco khaladku hadduuna carabka ka dhicin hadduu maskaxda ka dhaca ka warran hadday maskaxdayduba moodo gaadhigii aan soo raacay inuu shaambuxayraan ahaa ka waran oon aaminaba oon damco inaan kuu sheego gaadhigii aan soo raacay oon ku idhaa shaambuxayraan baan soo raacay ilan gaadhigaan soo raacay shaambuxayraanba ma aha in laangurusan bu markaan ku hadlay kadib un baan ogaaday ina inaan ilaaway oon khaldamay dib un baan isku saxay markaana bedelu nisyaan baa la odhan oo khaladku maskaxdu ka dhaca waxaa la bedelu nisyaankana khaladka maskaxdaa samaysa bedelulkhaladkana khaladka carabkaa sameeya bedelulmub bedelulidraabkana khaladba kuma jire labadaba waad soo raacdayo labadaba inaad ka waranto adoon isku cadfinunbaa doontay bal hadda qaybaha bedelka ila eega walbedelu bedelkii calaa arbaati aqsaamin afar qaybood ayuu ku dul sugan yahay bedelku culima afar buu u qaybsamayaa ama afar qaybood ayuu bedelku gebi ahaan ku dul sugan yahay walbedelu bedelkii calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu ku dul sugan yahay ka afraad baa saddex usii qaybsami oo toddoba ayuu warku noqon lix buu warku noqon alawalu ka koobaad waa bedelu shayi min ashayi waa shay shay laga bedelo labadaa shay ma aha mukhtalife waa isku miduun isku mid un weeyi labadaa shay wa yuqaalu lahu waxaa kaloo la yidhaa bedelulkulli min alkullina waa la yidhaahdaa waa kulli kulli laga bedelo ama bedelulkulli min alkulli baynu odhan ama bedelu shayi min ashayi baynu odhan tusaalaha bal hadeeg naxu jaaa zaydun zayd baa yimid akuuka walaalkaa ayaa yimid akhuuka walaalka ayaa yimid haddaba ka dambe bedel baa la yidhaahdaa ka dambe bedel baa loo yaqaan yaa bedela jaaa zaydun akhuuka markaan idhaa ereyga akhuuka baa bedela ka horena mubdelu minhu baa la yidhaha ka hore maxaa la yidhahdaa baynu nidhi mubdelu minhu baa la yidhaha laga bedele ayaa la yidhaahdaa waa hadaba haddaba mubdelu minhuga oo laga bedelihii ihi icraab gaara ma lehee waa xasba xaajati alkalaam jaaa zaydun hadda zaydkaasi muxuu icraaban yahay faacilnimuu icraaban yahy laba magac buu sitaa dhinac faacilnimuu ka icraaban yahay dhinacna mubdelu minhu weeyaan kolkaa mubdelu minhugu icraab gaara ma aha waa xasba xaajati lkalaam faacil ha noqdo wa ka hore mafcuulun bihi ha noqdo majruur ha noqdo mubtade ha noqdo wax alla wuxuu dooni ha noqdo jaaa zaydun zayd ayaa yimid akuuka walaalkaa ayaa yimid ereyga zaydunihi waa mubdelu minhu ereyga akhuuka ihina waa bedel bedelkaa iyo mubdelu minhugaasi waxay iska waafaqsan yihiin icraabka nooca rafcaha loo yaqaan walow calaamatu rafcaha haba ku kala duwanaadaan oo zaydkana calaamatu rafcihiisu waa damo akuukana calaamatu rafcihiisu waa wow oo waa asmaa lkhamse qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi ihdinaa ilaahaw nagu hanuuni asiraada jidka ilaahaw nagu hanuuni almustaqiima toosan siraada aladiina kuwii jidkooga ancamta calayhim aad u nimcaysay waxaan doonayaa ihdina siraada almustaqiim markaynu nidhaa ereyga ihdi ee daalka ku joogaa waa ficil ficlu amara faacilkiisuna waa anta qarsoon ihdi anta qarsoon ayaa faacila ihdi ereyga naa ah ee ka dambeeya ihdina markaan idhaa naadaasina waa mafcuulkii mafcuulun bihiga ahaayo waa fii maxalli nasbin asiraada nasculkhaafid baa lagu nasbiyeye majruurun biilaa bay ahayd sheekha suyuudi la yidhaha cabdiraxmaan asuyuudi ayaa kitaab ka qoray waxyaabaha xuruufuljerka lagu nasbiyo nasculkhaafidka lagu nasbiyo aayaddan haddaad eegto ficilka hadaa'ihi laba mafcuulun bihi ma qaata af carabiga hal mafcuulun bihi unbuu qaataa laakiin mafcuulka labaad ilaa buu ugu gudbaa oo haddaad qur-aanka baadho ma hal mafcuulo markuu qaato ka labaad ilaah buu ugu gudbi aayaddii qur'aanka ahayd baa ka mid a wallaahu yadcuu ilaa daari salaami man yashaau ilaa siraadin mustaqiim man waa mafcuulu awalkii ilaa siraadinna siraadkaa dee yahdiida daba dhacaya ilaa in lagu gudbiyo weeyi sidaa wayahdii man yashaau ilaa siraadin mustaqiim ilaahay ku yidhi aayaddani waxay ahayd in la yidhaha markaa ihdinaa ilaa siraadi lmustaqiim oo ilaa lagu lagu daro ayay ahayd saw ma aha ilaahay wuu ka daayey oo kuma darin balaaqaduna sidan inoogu qoran ayay ku jirtaa waa xaraf idiloo isagoo xadfan macnihiisii uu joogo hadda uu xadfan yahay xarafkii macnihiisiina uu joogaayo waa la fahmaya nasculkhaafid baa lagu nasbiyey baa la odhanaya ihdinaa na asiraada jidkii nagu hanuuni almustaqiima toosnaa ilaahu jidka toosan nagu hanuuni waa qawaacidda diinta xalaasha iyo xaaraanta inaad kala garato ood haddana ku camal fasho ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina kuwii jidkooga ilaahow nagu hanuuni ancamta calayhim aad u nimcaysay ilaahow kuwa aad u nimcaysay jidkooga nagu hanuuni kuwa ilaahay u nimceeyey ma kuwa caafimaadka badan la siiyeyba ma kuwa hantida badan leba ma kuwa cumriga dheer sitaa ma kuwa reeraha adag ka dhashayba ma kuwa manaasibta iyo xilka hayaa marka ancamta calayhim leeyahay maya waa kuwa sidaynu ognahay ilaahay aakharo uu waafajiyey ee dariiqa ay u shaqaysanayaan dariiqa aakharo uu yahay waa lasii tilmaamay hayr almaqduubi calayhim waladaaliin baa la yidhi almaqduubi calayhim waa kuwa iyagoo le diinta aan ku camal falaynin qofku hadduu aqoon leeyo haddana diinta ku camal fali waayo maqduubi calayhi baa la yidhahaya yuhuuddaasa ahayd ilan ahlu kitaab bay ahaayeenoo diin bay yaqaaneenoo kumayna camal fali ka jirin daligana waa qofka isagoon aqoonta lahayn diinta garab mara sida nasaarada oo kale aqoonna mayna haynin xaqna mayna raacaynin waxaynu uga jeednaa waxa bedela hadaba aayada quraanka aanka ayaa bedela siraada aladiina siraadkaas ayaa bedela yaana mubdelu minhuyo oo laga bedelaya asiraad almustaqiim siraadkii hore ayaa mubdelu minhuyo laga bedelayaa bedelka noociisuna waa bedelu mudaabiq ama bedelu kullin min kullin ama bedelu shayi min ashayi wa qaala allahu tacaalaa alle waxaa kaluu aayad kale ku yidhi ilaa siraadi alcasiizi allaha casiiska ah siraadkiisii alxamiidi xamiidka ahaa ee mahadda badnaa allaahi ilaahay siraadkiisii subxaanahu wa tacaala ereyga allaahi ah sheekha naafic iyo ibnu caamir kayrkood siday akhriyayaan culimada qiraa'aadka ah naafic iyo ibnu caamir qayrkood siday akhriyayaan waay ari eh, waxay akhriyayaan in allaahidaa la bedelo in la jero oo allaahi laga yidhaah tawjiiha qiraa'aduna allaahi waxaa laga bedelayaa alcasiizidii ka horreysay labadaa erey baa la kala bedelayaa allah iyo alcasiiz baa la kala bedelay bedelkanina waa bedelka bedelulmudaabiqa la yidhaah ama bedelka bedelu kullin min kullin la yidhaa ama bedelka bedelu shayi min ashayi la yidhaa waa fii qiraa'ati ljari qirada cidda jeraysa markaynu akhriyayno halkaa bedelka bedelu kullin min kullin la yidhaa haddaba haddaad laba magac leedahay labadaada magac haddaad magaca koobaad marka hore aad sheegto magaca labaad baad marka dambe sheegi bedelkaasina wuxuu kuu noqonayaa un bedelu kullin min kullin xarfu cadafna waad ka dayni ilan shay isku mida layskuma cadfee wa haani bedelka labaad waa bedelulbacdi min alkulli bedelka loo yaqaano bedelulbacdi min alkulli waa in magac kulliya la sheego magacaa kulliga ah ee la sheegay ayaa haddana laga bedelayaa waxoogaa yar oo bacdiya ama badh ah oo ka dambeeya ayaa la keeni sawaaun waxa isku mida kaana daalika albacdu badhkaasi ha ahaado qaliilan wax yar ow kaiiran ama wax fara badan midkuu dooni ha noqdo naxw akeltu waxaan cunay alrakiifa laxooxdii ayaan cunay huluahu meel saddexaad ayaan cunay ow nisfahu ama kala badh ayaan cunay ow huluayhi ama meel saddex ama laba me saddex meeloodow laba meelood laba dalool ayaan cunay waxaan uga jeedaa akeltu rakiifa huluahu haddaan idhaa ayaa bedel ah waxaa bedela ereyga ulusahu ah yaa mubdelu minhu yoo laga bedelayaa ereyga alrakiif ah rakiif waa laxoox magacan marka laxoox la yidhaah kulligii buu ku dhacaya laxooxdii meesha taalay oo dhan buu ku dhacaya laxooxdii waan cunay inaadan midh ka tegin baa la moodaya markaas ulusahu ka dambaysiisay intii xaqiiqada xukunka ulahayd cunidda ah intii aad cuntay baad sheegaysaa saddex marka loo qaybiyo qayb ahaan ayaan cunay baa tihi ulusahu waa saddex qayboodow qayb ayaan cunay idhaha wey bedelkani haddaba waa bedelu bacdin min kullin waxaad odhan kartaa ow nisfahu akeltu rakiifa nisfahu waxay ka dhigan tahay laba marka loo qaybiyo qayb ayaan cunay waxaad odhan kartaa akeltu rakiifa ulutayhi laxooxda saddex marka loo qaybiyo laba qaybood ayaan cunay halkaasi waa bedelka bedelulbacdiga loo yaqaan bedelkan waxaa lagama maarmaana inuu damiir qaato waa lagama maarmaan bedelkani inuu damiirsito ayaa lagama maarmaana bal saddexda tusaalaba u fiirso akaltu rakiifa ulusahu hudaa yaree uluska la socota weeyi haddana akaltu rakiifa nisfahu hudaa yaree niska la socota weeyi haddana akaltu rakiifa uluseyihi hidaa yare halkaa la socota weeyi nas bayna isku waafaqsan yihiin walaabudda waxa lagama maarmaana min itisaalihi inuu la xidhiidhsado bidamiirin damiir inuu la xidhiidhsado damiirka oo yarjicu ka soo noqonaya minhu bedelka ka soo noqonaya lilmubdeli minhu laamka lilmubdeli ku jira waa ilaa lilmubdeli minhu ila lmubdeli minhu mubdeli minhugana usoo noqonaya imaa madkuurun inuu yahay mid lasheeg la sheegayo kalamila sida tusaalayaashan damiirkii inuu sheegan yahay sida tusaalayaashaa hore ow muqadarun iyo inuu yahay mid la qadarayo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi welilaahi alle waxa u sugnaaday cala dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka inay u xajaan man kii dushiisa ayuu ugu sugnaaday istidaaca awooda oo minhum iyaga ka tirsan minhum baa maqan markaa aayaddan qur'aanka ah u fiirso hadda aayaddaa qur'aanka ah laba tafsiir ayaa la saari karaa tafsiir waa tafsiir khaldan oo khalada ah. tafsiirna waa tafsiir sax ah oo aayadda markaad fasiraysa aad ku macnayn kartid rabbi wuxuu leeyahay welilaahi ilaahay waxa u ah cala annaasi dadka dushoodana ugu ah xijulbeyti ama xajulbeyti beytka inay u xajaan ilaahay wuxuu dadka dushooda ku leeyahay inay beytka u xajaan ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka cilmiga usuulu fiqiga la dhiganayo siyaqulwujuubka waxa ka tirsan ereyga calaa'a iyo ereyga kutibo iyo waa min siyaqi lwujuub waajib ilaahay uu ku saaray ayaa lagu garanayaa farada iyo owjabe iyo calaa iyo waxyaabahaas iyaqulwujuubka ay ku jiraan aayaddan waxa walilaahi cala naas cala annaas waajib ilaahay dadka u saaray oo ugu leeyahay xijulbeyti in beytkiisa loo xajo beytka waa in loo xajo hadaba haddaan ku macneeyo xijulbeyti beytka waa in loo xajo man istadaaca ka awoodaa waa inuu uxajo haddaan idhaha waa khalad ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay uu ku waajibiyey ka awoodaa inuu beytka u xajo haddaan idhaahdo waa macno khalada waa khalad arrinkaasi aan lagu macnayn karaynin haddaad ku macnaysana arrin khaldan baa ka dhalanaya bal hadda fiirso macnahaa khaldan aan ku fahansiiye waxaan ku ilaahay dadka wuxuu ku leeyihi waajib kaga dhigay dadka ka karaya ee awoodda lihi inuu beytka u xajo waxay ka dhigan tahay haddaadan shilin lacaga haynin dhammaanteed dadweynaha waxa waajib ku ah ka ganacsadihii inuu beytka u xajo kolkaa dee waa inaynu is urursanaayo oo ganacsatada aynu u war ilaahay wuxuu nagu waajibiyey ganacsato inaad tegtiin beydke dee taga eeg ilaahay dadka wuxuu ku waajibiyey ba la yidhi walilaahi cala annaas cala naaskan looma kala saarin kii faqiirka ahaa iyo kii awooday midna looma kala saarin ilaahay dadka wuxuu ku waajibiyey haddaad tidhaa in beydka loo xajo oo uu u xajo man istidaaca karaya ee maalka lihi dadkoo dhan buu waajib ku yahay maalqabeenku inuu xajiyo oo dadko dhan waa la cadaabaya hadduu maalqabeenku xajin waayo taynu iskala hadalla haddaba maalqabeenka mantaa haddaan faacil ka dhigno oo aynu uga dhigno xijudaa masderkaa aynu uga dhigno sida aan ku macneeyeyna aad ku macnaysid macna khalada ayaa ka soo boodaya iska ilaaliya tafaasiirta walilaahi ilaahay waxa usugan cala naasi dadka dushooda ugu sugan xijulbeyti baytka inuu u xajaan man istidaaca ka awooda inuu u xajo waa macno aan lagu macnayn karayn sidaasi oo khalada saxdu waxa weeyi waa bedel mantanaa bedela waxaa laga bedelayaa cala naas man inuu u xajo odhan maayo man buu ilaahay ku leeyahay baan odhan cala naas dadka dushooda ilahay kuleeyahay soo maayn man buu ku leeyahay baan odhan kolka waxaa la yidhi ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay dhammaantood inay baytka u xajaan wuxuu ku leeyahay kuwa awoodaya kuwa awoodaya kolka mantan ayaa laga bedelayaa naaskii hore macnuhuna wuxuu noqonayaa welilaahi ilaahay waxa u sugan cala dadka dushooda ugu sugan xijulbeyti beytka inay u xajaan mankiibuu ugu sugan yahay istidaaca kara ama mankiibuu ku leeyahay istidaaca kara mankiibuu ku leeyahay inuu xajo istidaaca kara mankii ha xajo ha odhanin haddaba mankiibuu ku leeyahy o dhan calaabaa loo soo qadaraya mantaa oo annaas baa laga bedelaya haddaba bedelkani waa bedelu bacdin min alkul oo mantu dee waa ninka karaya ee maal kale markii hore dadko dhani ha xajaan baa layna yidhi haddana waxaa laga dambaysiiyey ka mustadiicihi ha xajo ka mustadiici ha xajo ee wax karaya uni ha xajo waxay ka dhigan tahay ka aan karaynin xajin karaynin ama caafimaad ahaan oo xajin kari waayo oo nin xanuunsanaya ha noqdo ama da'duba ha ka soo dhex gasho oo oday ama islaam waayeena ha noqdo ama maxaan ku hanti la-aanba ha u xajin kari waayo oo wax uu ku tago meeshii kacbadii iyo beydkii ilaahay ha waayo ama amaan iyo nabadgelyadu ha u saamixi weydo kol hadduuna ahayn qofkaasi musta mustaiic hadduuna ahayn waxaa la odhanayaa xajkii waajib kuguma aha xajkii waajib kuguma aha منهم baa haddaba ka maqan waa bedelu bacdin min اlkul haalika saddexaadna bedelulishtimaali waa bedelka bedelulishtimaalka loo yaqaan ishtimaalka bedelka la yidhaah wey waa koobs waa koobsiga waxaa adiga iyo wax adiga kugu tacalluqa adiga kula xidhiidha xidhiidhkaasi waxa shardiya inuuna shayga qure bedelu kulin min kulin shayga quris suu iskula xidhiidhiya inaydaan u xidhiidhin bedelu bacdin min kulli juska iyo kulligu xidhiidhkayga ka dhexeeyana inayna ku xidhiidhin waa adi iyo waxaad isleedihiin ama adi iyo wax kugu dhex jira ama adi iyo wax kaa dul muuqda ama adi iyo wax lagugu xasuusanayo bedelkaa bedelulijtimaal baa la odhan acjabanii waxaa iga yaabiyey zaydun ninka zaydaa iga yaabiyey cilmuhu aqoontiisaa iga yaabisay acjabanii zaydun cilmuhu yaa haddaba bedela halkan markaan doonayno ereyga cilmuhu ayaa bedela yaa mubdelu minhuya oo laga bedeleah away mubdelu minhugii waa ereyga zaydunaa mubdelu minhuya oo laga bedeleah labadan erey maxay isku yihiin kulli iyo kulli iskuma aha juz iyo kullina iskuma aha way isku tacalluqaan oo cilmigaa zaydka ku dhex jira acjabanii zaydun cilmuhu waxaan odhanayaa acjabanii caliyun xusnuhu waxaad odhanaysaa adxakatnii asamaau nujuumuha waxa iga qoslisay samada xidigaheega waa bedelkani wuxuu noqonayaa maxay markaa bedelkii aynu lahayn bedelu lishtimaal waxaad odhanaysaa suriqa caliyun beytuhu suriqa caliyun beytuhu waxaad odhanaysaa yas'aluunaka can shahri اxaraam qitaalin fiihi qitaalka iyo bisha maxaa ka dhexeeya way isdhex dhacaan dagaalkaa bisha dhex dhacaya sida cilmigu qofka ugu jiro oo kale ahaalika saddexaad waa bedelulijtimaali bedelka bedelulijtimaalka la yidhaah naxu acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun zayd baa iga yaabiyey cilmuhu garaadkiisa iyo aqoontiisaa iga yaabisay haddaba bedelkan bedelulijtimaalka ana waa lagama maarmaan inuu damiir qaataa walaa budda waxa lagama maarmaana min itisaalihi inuu la xidhiidhsado bidamiirin damiir inuu la xidhiidhsado imaa madkuurun inuu yahay damiirku mid la sheegayo kalmithaali sida tusaalaha hore oo kale ow muqadarun iyo inuu yahay mid la qadarayo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kaleba weeyi qutila asxaabu اlukhduudi annaari daati اlwaquud haddii la qadarayo waa kan qutila waxaa la lacnaday asxaabulkhduudi godadka kuwa u saaxiibka ah annaari naarta kuwa u saaxiibka ah fiihi godka ukhduudda ku dhex jirta ereygan annaar waa bedel ereyga alkhduud ihina waa mubdelu minhu icraabka isku waafaqeenna waa jer damiirkuna waa maxduuf waanad aragtaa bedelkani waa bedelulishtimaalo ukhduudda oo godadka ah ayaa koobsatay naarta oo naartu ay ku dhex jirtaa sida qitaalkii uu u dhexdhacayay bisha waraabicu ka afraad albedel lmubaayin waa bedelka loo yaqaano bedelulmubaayinka bedelulmubaayin ereyga mubaayinkihi wuhuwa mukhaalif weeye waa mid ay kala duwan yihiin waxaa kala duwanaanaya bedelkii iyo mubdelu minhugii ayaa kala duwanaanaya mudaabiq iskuma aha juz iskuma aha mulaabisna iskuma aha bedelmubaayin waa bedelka iyo mubdelu minhuga ayaa kala duwan oo si weyn u kala duwan oo muuqata ayay u kala duwanaanayaan wa huwa isagu alaaatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqonayaa waa saddex qaybood bedelkani ka koobaad bedelulkalad baa la yidhaahdaa waa bedelka bedelulkaladka la yidhaha ee lagu khaldamo wa bedelu nisyaani waa bedelu nisyaanka labaadna bedelka bedelu nisyaanka ah wa bedelulidraabi waa bedelka bedelulidraabka ah ka saddexaadna koo waa bedelulghalad laba waa bedelu nisyaan saddex waa bedelulidraab ra'aytu zaydan zayd ayaan arkay alfarasa faras ayaan arkay waxaa la kala bedelay zayd iyo faras liannaka adigu arata waxaad doontay an taquula inaad tidhaa ra'aytulfarasa inaad tidhaa faras baan arkay faqalita waad geftay oo carabka ayaa ku gefay oo faqulta waxaad tidhi zaydan fa haadaakani bedelulkhalai waa bedelulkhala carabka ayuu khaladku ka yimid markaa wain qulta haddaad tidhaa ra'aytu zaydan haddaad tidhaa uma lamaa nadaqta markaad ku hadashay zaydka tadakarta aada xasuusato annaka adigu inamaa ra'ayta farasan faras inaad aragto maskaxdaa markaa khaldanto wax ilowday faabdeltahu minhu waad ka bedel qaadatay fa haadaakani bedelu nisyaan weeyo khaladku maskaxda ayuu ka dhacay marka horena carabku ka dhacay wain aradta haddaad doonto alkhbaara war haddaad doonto awalan marka hore aad ka waranto biannaka adigu ra'ayta zaydan zayd inaad aragtay uma badaa laka uu kuu muuqdo an tukhbiro inaad ka waranto biannaka adigu ra'ayta alfarasa faras inaad aragtay fahaadaakani bedelulidraab waa bedelka bedelulidraabka la odhanayo ayuu kaasina noqonaya oo waa bedelulidraab labadaba bedelulidraabka waa wax la sameeyey markaa lixdaa qaybood ayuu horta bedelkani inoo noqday waa bedelu kullin min kullin iyo bedelulbacdi iyo bedelulijtimaal saddexdaasoo af carabi qur'aanka dhex dhaca iyo bedelulmubaayin oo keligii saddex u qaybsamay aan qur'aanka laga soo helaynin ilan balaaquuna lahayn oo khalad baa ku jira ilow baa ku jira maskaxdii ay ilooweysa carabkii uu khaldamayo waxaanu dee kuma jiraan qur-aanka ilahay baa waxilaawey ma odhanaysid subxaanahu wa tacaala haddaba talow lixdaa bedel culimadu wax ma ku dareen oo lixdaa bedel ma yidhaahdeen waxbaa lagu dari karaa culimmadu se wax ma ka dhimeen oo ma yidhaahdeen lixdaa bedel waxbaa laga dhimayaa waxaa la ysku qabtay bedelka la yidhaahdo bedelu bedelu kullin min bacdin inuu jiro iyo inuuna jirin kaa waa la isku qabtay waa bedelu kullin min bacdin bedelkaasi waa masale khilaafiye wey bayna ahlilcilmi luqawiyiinta qaar baa yidhi annagaa sugayno oo garanayna inuu bedelkaasi jiro waa bedelu kullin min bacdin waxa weeyi marka hore bacdi baa la sheegi magac bacdiya baa la sheegi marka dambena magac kulliya baa laga daba keeni magacaa kulliga ah waxaa laga bedelayaa markaa bacdigii hore waxay u soo deliishadeen boga shan boqol iyo lix iyo lixdan beydka ku qoran ee imrulqays uu leeyahay imrulqays baa beydkan iska leh wuxuu leeyahay kaanii kadaat albayn yowma taxamalu lada samuraat اlxay naaqifu xandali waa markii uu cunayse ka warramayey cunaysa inaanu aada u jeclaa ayaa ka guuraysay maalintii la lakala guurayey kala guurayey ee inantu ay ka guuraysay ayuu isagu intuu dhinacna u dhaqaaqi kari waayey ayuu reerka intuu duleedka intuu reerkii ka baxay ayuu geedo waaweyn oo galool iyo quraca oo reerka u dhowaa ayuu iska hoos fadhiistay murugadii cadceeddii buu adkaysan kari waayey wuu taagnaan kari waayey wuuna sii eegi kari waayey dadkii markaasu intuu geed hoos fadhiistay ayuu intuu ul qaatay ayuu dhulka sidaa ugu ula dhacay nukadka waxa loo yaqaano ayuu samaynayey nukat ayuu samaynayey dhulku sidaa ugu qodayey nukadka waxaa loo yaqaanaa qofku markuu fikirayo ee uu dhulka qodayo ninkii hebel la odhanayey maanta dhulku qodayey bay soomaalidu odhan jirtay dhulka ayuu qodayey macnaheegu waa fikir halkii ugu dambeysay buu qofkaasi ku jiraa wuxuu yidhi kaanii waxaabad imoodiinba qofka ay arkaa kaanii waxaba laymoodaaba buu yidhi tashbiih buu keenay oo kaaf buu isticmaalay tashbiihii tawkiid buu ku sameeyeoo anna ayuu la yimid kaafka iyo annadu tashbiih maca tawkiid baa la yidhaahdaa kaanii waxaaba laymoodaaba buu yidhi kaanii waxaaba laymoodaaba buu yidhi khadaatalbayni aroortii la kala guurayey kaanii waxaad imoodaa khadaatalbayni aroortii la kala guurayey yowma taxamalu maalintii inanta reerkoogu ay guurayeenay raranayeen ladaa samuraatilxayi reerka qudacyadiisa agtooda anigoo ku sugan naaqifu xandalin baad imoodaysay qalfoon nin fadhanaya qalfoon qalfoon dameeraad ninaan fadhanayaad imoodaysay buu yidhi baashaaree qalfoonta la yidhaahdaa biyo kululoo hawada gala adoon dareemaynin ayay leedahay sidaa markaad wax ugu muddo fash bay odhanaysaayoo hawaday soo gelaysaa biyaheegaasi indhahaaga ayay ku dhacayaan waxaad isarkaysaa adoo ilmo da-aya baad isarkaysaa marka dambe waa qalfoontaa darteed waad ilmaynaysaa ilmadaa kaa qubanaysa sidaan u ilmaynayey kolkaa ilmadaasi ilmo khiyaarkayga a maaha buu leeyahay ilmo aniga ogolaanshahayga a maaha buu il say ilmadu iiga da-ayso waa ilmo bilaa ga socota wuxuu yidhi markaa waa basasheenoo kaluun haddaad basal gabadhu basal ay dhilaso dhisho iyadoon ka faraxalan indhaha ay marmar ay marmarato sow indhihii ma ilmaynayaan oo ma xanuunayaan waa sidaas oo kale kaanii waxaad i moodaa khadaat albayni aroortii la kala tegayey yowma taxamalu maalintay guurayeen ladaa samuraatilxay reerka qudacyadiisa agtooda anigoo ku sugan naaqifu xandalin qalfoon nin fadhanaya ayaad i moodaysay waxaa maxalu shaahidkeennu yahay ereyga khadaatalbayni khadaad waa aroor ereyga yowma taxamalu yoomkuna waa maalin idil yaa badan markaa yoomka iyo khadaadka yaa badan yoomka iyo khadaadka yaa badan yoomkaa badan wuxuu ina tusayaa haddaba waa bedelu bedelu kullin min bacdi waxa la yaqaanay un af carabiga bedelu bacdin min kullin baa la yaqaan inuu bacdigu dambeeyo khadaadkoo dambeeya af carabiga la yaqaanay yoomkuna uu horeeyo imruulqays yoomkiibuu dambaysiiyey waxay idhaahdeen kolkaa bedel toddobaad ayaa halkaa nooga soo booday oo aanu odhanayno bedelu kullin min bacdin masaladaasi maaha masale laysku waafaqsan yahay wa mihaalulficli ismigii un baynu tusaalaynay oo la kala bedelayo wa mihaalulficli ficilka tusaalayaashiisu waa ficil ficil laga bedelayo wa mihaalulficli waman yafcal ninka sameeyo daalika arrinkaa yalqa wuxuu la kulmi ahaaman dembiyuu la kulmi yudaacaf lahu waxaa loo laablaabi alcadaabu cadaabka ayaa loo laablaabi maxaa la kala bedelayaa ereyga yudaacaf iyo ereyga yalqa labadaa ficil baa la kala bedelayaa suurat lfurqaan yudaacaf iyo yalqa labadaa ficil ayaa la kala bedelayaa waa yudaacaf iyo yalqa haddaba labadan ficil marka lakala bedelo bedelkani waa bedelu kullin min kullin weeyi waa isku macno uun yalqa ahaaman iyo yudaacaf lahu lcadaab waa isku macno uun waa bedelu kullin min kullin markaa wayajuuzu waxa banaan xabaddaasuu ka soo qaatay sheekeenu wayajuuzu waxa banaan kitaabka camriidiga ah waxaan ku soo marnay bedeladii kale oo dhan ayaynu ku soo marnay talow nakirada nakire ma laga bedelaa ilan macrifada waxaynu ogeyn laba macrifada waxaan ogeyn laba macrifa kala bedeli jiray laakiin laba kala duwan oo midna mari nactiga waxaan ogey nactiga iyo cadfulbayaankaba inay macrifo laysku nactiyeyn jiray ama laysku bayaaminayey waxaad haddaba ogaataa halkan ma iskhilaafi karaan mise waa inay nakiro isla yihiin bedelki iyo mubdelu minhu mise nakirana way isla noqoni macrifona way isla noqoni wayna iskhilaafi intaba way dhici kartaa wayajuuzu waxaa banaan ibdaalu nakirati nakirada in laga bedelo min almacrifati macrifo ka dambe ee bedelkii waa nakiro ka mubdelu minhugina naxu yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ishahri alxaraam bisha xurmada le bay ku weydiinayaan qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bishaa dhex dhacday ciidan yaroo rasuulku diray welibana shahrul ashhurulxurumka bil ka mida uu rasuulku ku yidhi maka iyo daa'if dhexdooda taga oo ii soo waraysta nimankii ree maka waxnaha samaynina waa cabdullaahi ibnu jaxshin ayaa waxay arkeen niman qureesheedoo dagan markaasay qaarna laayeen waxna maxbuus ka soo dhigteen hantidoodiina soo dhaceen markaasuu rasuulku aada u dhibsaday markaasuu yihi sownigii idin idhi warkooga unii keena maanaa idin idhi waxyeela ilaahay baa aayaddan markii dambe soo dejiyey yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ishahri alxaraami bisha xurmada leh ayay ku weydiinayaan qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi dhexdiisa dhacay aaway waxaan doonayaa halkaa hadaba bedelkii waa qitaalin muna nakir ahayn itaalku ilan alqitaal lama odhan an laguma darine away mubdelu minhugu waa ashahri miyuuna macrifo ahayn waa bedelkani bedelkii bedelulijtimaalka aynu lahayn midna waa macrifo midna waa nakiro maxaa kaleen ku dhiganay kitaabkeenna ruuxulicraabka laba macrifaa oo la kala bedelayo sida aayaddii qur-aanka ahayd ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina waxaa kaloo ynu dhigannay laba nakiraa oo la kala bedelayo waxaynu dhigannay kahor ka hore oo nakiro ah iyo ka dambe oo macrifa intaba waynu aragnay in sha allahu tacaala cashirkeenni maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa waclam su-aalihii waa inoo berri insha allahu taala maalinta u dambaysana ardaydu waxaad su-aalahaysiin ee kitaabka idinkaga adkaaday ayaan maalinta aaliadaa ah u ballansanahoo maalinta aaliadaa idinka ayaa meelaha aad weydeen ama adkaaday ayaa soo celin doona insha allahu tacaala wa shukran